الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عمر قال الوحي قال وحيري كانت وحي أهيت يمين النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد أرتيس وحي أهان شرتي laa maya wa muqallibi alquluubi allaha quluubta rogrogaan ku dhaartaye rawaa waxaa wariya albukhaariyu bukhaari baa wariya bimacnaa waxa weeye nebiga sal alla alay wasalam markuu dhaaranayo siyaabuhu u dhaaran jiray waxaa ka mid ah inuu ilaahay sifaadkiisa ku dhaarto ilaahay sifaadkiisa inuu ku dhaartaa ka mid ahayd oo masalan laa wa muqallib muqallib alquluub wawdu waa waaw lqasam waay allaha quluubta rogrogaan ku dhaartay marka sifaadka alle waa lagu dhaaran karaa waana la isla ogolyahay dhaarta nebiguna sal alla alay wasalam intaa keliya ma ahaan jirine siyaabo badan buu u dhaaran jiray والذي لا إله غيره باكمل حكمل مثلا والذي نفس محمد بيده السيامة بلنبو نبي قدارن شيري ما المقع إلهي قدارن شيري مرصف فديسة وهكذا سياس بمعنى إن صفات تعلية مقع يدا ألا لغو دارن كرنا والسلع وقولي هايو هذا الكمتش هو مر الملك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال وحوري جاء وحي من أعرابي nin acraabiya baa yimid oo ree reebaadiye ah ila nabiy nebigu u yimi sal alay wasalam fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow mal kabaa'iru dembiyada waaweyn maxay yihiin fadakara wuxuu sheegay alxadiida xadiidkiibuu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan alyamiinu alghamuusu ah, kabaa'irta yani dhowr dembi oo waaweyn buu u sheegay nebigu sal lla alay wasalam marka dembiyadu uu sheegay waxaa ka mid ah wa fiihi xadiidka waxaa ka mid ah fiihi xadiidkaa dhexdiisa waxaa ka mid ah alyamiinu dhaartii alkhamuusu ee tiimbinaysay ama mukhbursiinaysay ama dhex gelinaysay ruuxa ku dhaartay dembiga ifmi dhex mukhursiinaysay ama naar iyo ciqaabbay dhex mukhursiinaysay saas macna gamsiga waxaa la yidhaahdaa waa markaad shayga dhex geliso shay kale ayaa la yidhahdaa ayib wa fiihi waxaa ku sugan alyamiinu dhaartii alkhamuusu ee muqursiinta ama dhumbisiinta badnayd ama dhexgelinta badnayd saaxiibkeeda dembiga iyo naarta iyo cuquubada dhexgelinaysa wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka qultu waxaan idhi wama alyamiinu dhaartii maxay tahay alkhamuusu ee wax dhex gelinaysay maxay tahay qaala nebigu wuxu uhi sal alay wasalam allatii midda weye yaqtaticu oo goosanayo bihaa iyada ruuxa dhaaranayaa ku goosanaya maala mri'in ruuxu maalkiisa muslimin oo muslima ah. huwa isaga oo fiihaa dhaarta dhexdeeda kaadibun mid been ku sheegaya isagoo is-og inuu been sheegayo yuu xoolo muslim ku goosanayaa oo sidaa ku qaadanaya yamiin alkhamuuska sidaasuu ku fasira nebigu sal lla alay slam akhrajahu waxa wariyay muslim muslim baa wariyay tayib muslim yidu qoray bas bukhari bukhari yidu qoray saas sax aniga muslim buu qoray sida saxda waxa weeyaan akhrajahu al-bukhari muslim sasa muslim hadith tayib hadith kan wuxuu inoo faadin dhaarta ruuxu isagoo og inuu been sheegayo uu ku dhaarto dad kale xaqoodana uu ku goosanayo dhaartaasi waxay ka mid tahay dembiyada ilaahay laga galo kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa oo saaxiibkeeda cadaab iyo cadho alle tabaaraka wa tacaala bay sabab ugu noqotaa wuu og yahay inuu been sheegayo hadduusan ogeyn oo uu isleeyahay sidanaa saxa wuxuu ismoodsiinayaa inay sidani sax tahay ma oga laakiin si khalad u haystaa kaa ma ah waa mid og inuu khaldan yahay buu ogyahay inuu xaqdarro ku socdo ogyahay inuu been sheegayo ogyahay markaasuu haddana ku dhaartay waa kaan soo marnay xadiiskii yani waxa weyaan uu nabigu uri sal alay wasalam muxuu ahay walaa taxlifuu billah ila wa antum saadiquun allah tabaaraka wa tacaala magaciisa ha ku dhaaranina ilaa idinkoo run sheegaya mooye magaca ilaahay waa culusya macna marka haddaad adoo been u badheeray haddana beentaadii aada ogeyd aada dhaar ku kabtood magaca ilaahay ku xoojiso markaasi waxaa tahay ruux dembi aada u weyn galay su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay dhaartaasi la yidhahdo yamiinul khamuus ee saaxiibkeedu inuu been sheegayo is og yahay beenna ku dhaaranayo kafaaro ma leedahay waa bilitifaaq sida culimmada qaarkood ay leeyihiin ibnu mundir iyo ibnu cabdilbar iyo waxay soo guurinayaan inay culimmadu isla ogol yihiin dhaarta noocaasi inaysan kafaaro lahayn dhaarta kafaarada lehe ee lagu dhahayo ama qoor xoree ama muxuu ahaayey toban miskiin qoodi ama toban miskiin arad bixi ama saddex berisoon haddaad kari weydo dhaarta saa lagu leeyahay yamiinul khamuus kama middan iyada wax asturi kara ama wax tiri kara ama wax kafaaro u noqon kara ma jiro oo midda khamuuskaa waa taasi waa culusta laakiin dhaarahan kale ee ruuxu wallaahi inaan waxaa samayn wallaahi inaana samaynaynin taa weeye midda kafaarada leh laakiin shay aad ogtahay inaad been sheegaysood ku dhaaratood xaqdarro ku dhaaratood haddana xuquuq aadan lahayn ku qaadanayso taasi ilaahay unbaa kaala xisaabtamay mooye kafaaro laguma hayo wa saasoo xadiiska culimada badankood saasay qabaan qaarna ijmaac iyo itifaaq ay soo guurinayaan in laysla ogoliyo وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إلهي أولاه سؤول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم آيات يدع مركي فسرس قال بوحي تري هو إسو هو وحيون غليسة يعني لغو اليمين لغو اليمين هو نارت اللغو جاء قول الرجل ومنك أولاه سؤول هذا لا ميا والله إلهي ما قدرت وبلاها والله إلهي ما قدرت أخرجه حوري البخاري البخاري وري ورواه ورواه حوري أبو داود وري مرفوعا إسقى الله قري له نبي الله قري له صلى الله عليه وسلم يعني البخاري مركو ورينيو وقول عائشة وتفسير عائشة وآيات يفسر يسود يد هذا الكيدي لكن أبو داود باوري asagoo nebiga u koryeelo oo hadalkii nebiga ka dhigay inuu nebigu sidaa ku fasiray aayad ayib sida caanka ahee culimmadu u badan yihiinna tafsiirkan dhaarta laqwiga ah in sidaa lagu fasiraayo waxa weeyaan rafcinta oo nebiga loo koryeelana waa wahmi iyo ismoodsiis bay culimmadu u badan yahay waxaana sidaa ku tegay alimaam abu daawuud daara qutni ibnu lqayim iyo keyrkoodba laakiin sheekh albani caleyh raxmat ullah isagaa marfuuca buu saxiixinayaa kamaa fii saxiixi sunan abi daawuud wuxuu leeyahay waa saxiix buu leeyahay culimmada kale waxay leeyihiin badankood waa qowlu caaisha xadiis marfuuca ahaan saxiix uma aha saasay odhanayaan ayb laakiin lafdiga bukhaari wuxuu leeyahay caaisha leedahay unzilat fii qowli rajuli balaa wallaahi walaa wallah aayadda waxaa lagu soo dejiyey bay tidhi ninka odhanaya haa wallaahi maya wallaahi sidaasaa lagu soo dejiyey oo dhaarta laqwiga ah sidaas weeyaanoo sidaasayna aayaddu kusoo degto waxay ka dhigtay sababu nusuulka aayadday ka dhigtay macnaha adiga si la yidhaahdaba ama tafsiir saxaabiyad ha noqoto ama marfuuc ha noqdee laquul yamiinka laga hadlayaa ilaan dhaartii baa laba qaybood loo kala qaaday fi suurati albaqara iyo suuratu lmaa'ida labadaba alla waa kagaga hadlay tabaaraka wa tacaala laa yu'aakhidukum ullah alla idiin qaban maayo billaqwi laqwiga fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda idiin qaban maayo walaakin yu'aakhidukum wuxuuse idiin qabanayaa bimaa caqadtum اlaymaana waxaad qalbiyada ku gunudaan waxaad qalbiga ku qabato oo qalbigaaga ka soo go-ay ood u qasado alla waa kuu qabanaya laakiin waxaan qalbigaaga ka soo go inuu carabka uun iska maray sida aayadda laga fahmay lagu qaban maayo fii suurati albaqarana waa tii ahay laa yu yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum ah, bima caqadtum اlaymaana iyo bimaa kasabat quluubukum waa isku mid alla wuxuu idiin qabanayaa waa waxay qalbiyadiinnu kasbadeen bimacnaa waa wixii qalbiga ka soo fulay waa aayadda marka la fiiriyo laqwulyamiinka wuxuu noqonayaa waa wixii ruuxu uusan qalbigiisa uga qastine carabkiisa iska maray aayadda saasaa laga yaa ka muuqata waana say caaisha ku fasiraysa waa oo ruuxu markuu hadlayo oo caadi u hadlayo waxaa carabkaaga ku badan inaad tidhaahdo haa haa wallaahi maya wallaahi waa saa wallaahi sidaa ma aha wallaahi wallaahidan faraha badane carabka iskaga dureeraysa ee aadan u qastin dhaar ugu talagelin baa laqwulyamiinka la yidhahda laqwulyamiinka yacni waa waa dhaar aan macno lahaynoo wax xuguma aan ka dhalanaynin waay ilan laqwiga waxaa la yidhahdaa shayga saaqidka ee macnaha aan lahayn ضفليدا رسول الله تفسير عائشة أيو مري oo la yamiinka aan laysu qabanaynin kaasuu ka dhigay culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waana weliba say u badan yihiin jumhuurtoodu ay qabaane qabaan yamiinka aan laysu qabanaynin waxay yidhaahdeen waa wixii ruuxu isagoo malaynaya oy la tahay uu ku dhaarto kadibna ay caddaato siduu moodayay si aan haynineed maalan waxaad u qaadatay inuu hebel yimid saasay kula noqoto hebel wuu yimid baato war ma imaan wallahi wuu yimid baato haddii la xaqiijiyeyna muusan imaanin way kula ahayd sooma waa laqwulyamiin bay leeyihi ah. war hebel wuu qadeeyey wuu cunteeyey war ma cuntaynin anaaw wallahi inuu cunteeyey ah. waa qaaratay waxay kula tahay adiga sida aad ku dhaaranayso inay sax tahay waxaa soo baxday inay khaldan tahay waana dhaaratay waa laquul yamiin bay leeyihi markaa ogowo waxaa laga hadlayaa wax tegey ee wax hadda aada bilaabaysa ma aha dhaarta sideedaba kafaaradu ka laasimto waa wixii aad samaynayso ama aad ka tegi rabto wallaahi inaan sidaas yeeli wallaahi inaanan yeelaynin wallaahi inaan samayn wallaahi inaanan samaynaynin laakiin shay dhacay oo lagu muransan yahay waa dhacay mise ma dhicin waa khabar waa khabar sida ay kula tahay haddaad ugu dhaarato markaasi waxa weeyaan muxuu ahaayey culimo badani waxay leeyihiin waa laqwul yamiino waxay soo gelaysaa laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum laydiin qaban maayo wax kafaarana kama laazimayso saasay leeyihin ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ان لله الله وحا tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan isman oo magac allah sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahy man axsaahaa ruuxii koobana dakhala wuxuu galay aljannata jannadii buu galay oo waa geli doonaa baa laga wadaa muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray sagaal iyo sagaashan magac buu alla leeyahay intaa keliya kuma koobnee allah tabaaraka wa tacaala magacyadiisu waa fara badan yihi qaar weliba waxaa ka mid ah uusan addoommadiisa cidna u sheegin walaa malaa'ig walaa ambiye walaa rusul oo isagu khaas la yaho cidna uusan daalacsiinin baaba asmaada ka mid saas way xadiiskii waxaa kutusaya allahuma ana cabduka ibnu cabdika xadiiskaasaa kutusaya macnaha as'aluka biismika as'aluka xadiiskaa muxuu ahaayey muxuu ahaayey aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindaka asmaa waxaa jirta ilaahay uu la gooni noqday tabaaraka wa tacaala laakiin waxaa jira sagaal iyo sagaashan magac oo ilaahay magacyadiisa ka mida ciddii koobtana jannada ay gelayso maxaa laga wadaa ciddii koobta waxaa laga wadaa xifdintooda inaad korka ka qabato waa ka mid waxaa ka mid inaad macnahooda fahanto waxaa ka mid ah inaad ku dhaqanto kulli waxay soo gelaysaa man axsaaha waxaa ka mid ah inaad ictiqaadiso macnaha ay ku tusayso ilaahay tabaaraka wa ilaan magacyada rabbi sifaad bay wada xambaarsan yihin sooma a ah, ismi oo male rabbi tabaaraka wa aan sifo wadanin marka inaad sifaadkay ay wataan rumayso xifdido macnahooda garato ku camal fasho man axsaaha saasaa laga wado oo camalfalku muxuu yahay maalan يعني markaad ogaato ilaahay asmaadiisa inay ka mid tahay alcaliim maalan alcaliim midka wax walba og macnaaha in aad garato xifdisan tahay sifatu ilmi inuu watana aad garato haddana aad allah inuu ku ilaalinayo ku arko oo kaa warhayo oo kula socdo oo inaad ictiqaadisood ku camal fashood is ilaaliso saas macnaaha allah tabaaraka asmaadiisu markaad ogaato الله تبارك qahaar ka mid yahay qahaar waa midka قهار ومثل waa inaad rumayso magacaas iyo maxaa ka dhalay maxaa ka laazinay kadibna waa wala islaalis wahaakada sifaatka man axsaaha macnahaasaa laga salaga dadka qaarkood baa waxay u qaateen korka inta laga qabto in lagu wardiyo kadibna sidaasaa jannada lagu galaya intaa keliya ma ixsaagu waa ka waa ka macna waa ka wac macno weyn caqdiga lafdiga ah ee qalbiga lagu qabto macna tayib muxuu xadiiska u keenay imaamku halkan inna lillahi 99 isman man ahsaaha dakhala aljanna xadiidka waxa loo keenay kitaabul ayman dhaaraha waxa loo keenay ilaahay magacyadiisa iyo ka ah. waa lagu dhaaran karaayo dhaarta marka dhaaranayso magaca ilaahay isticmaal wallahi billahi tallahi wa rabbil ka'ba sasu macna ah saas weey ama sifaadkiisa ku dhaaro ama waxaad ku dhaarataa muxuu ahay maalan sifaadkiisa waxaa ka mida qur-aanka ka mida su-aal xalay la soo qoray qur-aanka ma ku dhaaran karaa kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aankan ku dhaartay ma dhihi karta laakiin waxaad dhihi kartaa qur-aankan ku dhaartay leanna qur-aanku waa sifo ilaahay sooma waa hadal alle sifo ilaahay hadduu yahayna waa lagu dhaaran karaa walqur'aani baad dhihi kartaa laakiin haddaad tidhaahdo walmisxafi khalad waayo xagee ka khaldanta misxafku waxa weeyaan waa waraaqahan iyo kitaabka ku qoran yahay wey soo maa marka waraaqahan iyo kitaabkan iyo waxa meesha ku yaallaayay ma ahada ilaahay maahana sifadiisana maaha laakiin waxa meesha ku qoran baa sifadii ilaahay ah soo marka kuwani waa makhluuq laakiin qur-aanka meesha ku qoran baa sifadii rabbi ah taasaad marka ku dhaaran karaysaa macana ayib asmaada rabbi marka in lagu dhaaran karay hadal kama noola khilaafna kumaba jiro macana wuxuu xaafidku yidhi wasaaqa wuxuu kaxeeyey atirmidiyu tirmidi fii sunanihi wabnu xibbaana iyo ibn xibbaan alasmaa'a magacyadiibay kaxeeyeen oy tiriyeen xadiidku markuu bukhaari iyo muslim soo saaray lafdigiisu waa intaasoo sagaal iyo sagaashan magac buu alla leeyahay ciddii koobtana jannaday gelaysaa laakiin sagaal iyo sagaashanka magac bukhaarina ma sheegin muslimna ma sheegin kuwee waaye alcaliimu alxakiimu albasiiru alraxmaanu alraxiimu mayna tirinin iyagu laakiin waxaa tiriyey oo asmaadii sardiyey tirmidi iyo ibni xibbaan ibnu xibbaan fii saxiixi tirmidina fii sunanihi bay ku tiriyeen oo markay xadiiska sheegeen baa waxay dabagaleen oo mid mid u sheegeen asmaadii sagaal iyo sagaashanka ah طيب وساق waxa kaxeeyay oo tiriyay oo sheegay at-Tirmidhi Tirmidhi wa Ibn Hibban al-asmaa magacyadaas 99 ka كذلك حاكم يبيهقي في الأسماء والصفات أيضا سيدو كلا ويكحيان ويشيغان والتحقيق وحافظك يرسل لحقيقي وحوي أن سردها أسماء الترين توضي التحدة أسماء إلا الصحف ومدمد الله شيغاي إدراج ودحقلين min bacdi ruwaati ruwaadda qaar ka mida xaggoodana ka ahaato ma aha hadalkii nebige ruwaadda xadiidka qaar ka mida ayaa tirintan iskalahoo xadiidkii dhex geliyey oon kala soocin ayaga tirintoodii iyo xadiidkii marfuuc ah isku mid ka dhigay idraajka ila waxaa la yidhahdaa hadal aan ka mid ahayn xadiiska oo la dhex geliyaa idraajka la yidhahda markaana aan la kala tamyiizin oon la kala soocin marka in magacyada la tiriyo sagaal iyo sagaashanka la tiriyaay ma aha xadiidka marfuuca ka mid maaha sidaan la xaqiijiyey laakiin ruwaadda xadiidka qaar ka mid a baa markay xadiidka arkeen bay sagaal iyo sagaashanka iyagu jeebkooda ka tiriyeenoo ay meelaha qaar qur-aan ka soo saareen oo qaarba meel ka soo saareen iyagaa marka meesha ku daray iyagaa meesha ku daray saasuu le macanaa sidaasaa la xaqiijiyey ayib ninka lagu tuhunsan yahay tirinta asmaadaasi waa ninka la yidhaahdo alwaliid ibnu muslim ardaygii awsaaci isagana nin caana ah waaye sidiisa kale dhib male laakiin tadliisu taswiya oo tadliiska nooca ugu xunu caan ku ah isaga laftiisana ardadiisii baa isku khilaaftay oo qaarna way sheegeen asmaada qaarna way ka jareen xadiidka idiraabna waa ku cilaysay tadliisna waa ku ciladaysay ayib waxaana daciifiyey asmaada in qaabkaa loo sardiyo culimada xadiidkaas ayaa daciifiyey alimaam albayhaqi sheikhul islaam ibnu taymiya ibnu kathiir iyo saa'ir almuxadisiin waxay isla ogol yihiin sardiga asmaada oo iyo tirintoodu inaysan xadiidka marfuuca ahayn laakiin ruwaadda qaarkood baa meeshaa geliyey sardigaas oo sidaa yeelay saas way macna taa waxaa ka imaanaysaa sagaal iyo sagaashan kuma xadidna sagaal iyo sagaashankan hadda culimadanaa sardisay xadiidka marfuucaana ka mid ma aha layna leeyahay intooda badan waa sagaal iyo sagaashanka magac ee masaaxiifta qaarkood xaggooda dambeejkooda dambe ku taalla soomada qaarna beejka hore masaaxiiftay geliyaan dadka qaarna wayba ku wardiyaanoo wardi daa'imiyba ka dhigtaan asmaadaa wey asmaada taqriiban sardigu ay ku sameeyeen ruwaadani ka xadiis ahaan marfuuc uma ah sagaal iyo sagaashankan magac xaggee laga keenayaa wey marka sagaal iyo sagaashanka magac qur-aanka iyo sunnaday ku dhex jiraan laakiin sagaal iyo sagaashankan gooni loo soo saaray ayagii ma yihiin mise maaha caddayn looma hayo saas maa ilan sagaal iyo sagaashanku waa qeyb ka mida ilaahay asmaadiisa macnaa kulli ma wadaha saas oo tilmaano muhimaddu adigu waxa weeye ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa sugan baa lagu dhaaran karaa wixii kale laguma dhaaran karo maxaa yeele waxa kale waa makhluuq sooma allah iyo asmaadiisa sifaadkiisa lagu dhaaran karaa wixii ka soo haray waa makhluuq makhluuqna inaan lagu dhaaran karin sooma inaan soo maray aabayaasha iyo xataa malaa'igta iyo rususha iyo laguma dhaaran karayo macnaha وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من صنع روحي الله صنعي الله سميه إليه حقيس معروف شيء ولاك روحي ولاك الله سميه فقال إلى هذا لفاعله روحي أسميه كي هذا جزاك الله الله كو أبا المريو خيرا خيرا كو أبا المريو فقد أبلغ روحا سوى كحيل ليرابي في الثناء أمانت وكحل الإرام أخرجه وحى صوصاري الترمذي وصوصاري وكذلك النسائي وصوصاري في العمل في عمل اليوم والليلة ابن حبان وصححه وحى صحيح ابن حبان كذلك الترمذي وحل وحسن غريب sheekh albanina wuu saxiixiyey fi saxiix tirmidhi laakiin abu abu abu hatim abu hatim al abu hatim ar-razi eh, fi ibnihi wuxuu leeyahay hada hadithun indi mawdu'un bi hada al-isnad waa been awurad sanad marka uu ka hadlayay tirmidhi wuxuu ka soo guuriyay sidoo kale imaam bukhari inuu yiri hadith munkar awal ah ilal kabir sida ku sugan tayib sunan wuxuu ku sheegay tirmidhi bukhaari baa weydiiyey buuhi xadiidkan falam yacrifhu ma uusan garannin buuhi cilalulkabiirkana wuxuu ku sheegay inuu yidhi munkar waaya xadiidkan marka bukhaari iyo abu xaatim iyo a'immadii hore waxoogaa xadiidka inuu daciif yahay bay tilmaamayaan laakiin raggaasi imaamu tirmidi uu ka mid yahay oo mutaqadimiin iyo mutaakhiriin isugu jira xadiidku waa sugan yahay bay leeyihi sidaas wey macnaa shawaahidna waa leeyahay ficlan macnaha waxaa laga wadaa man sunica ilayhi macruuf ruuxii wanaag loo sameeyo ruux baa wanaag kuu sameeyey wuu kuu samafalay muxuu ahaayey waxbuu ku siiyey gacantuu wax kaa siiyey cilmibuu ku baray wax wanaaguu kuu galay wanaag markuu kuu galay maxaa lagaa rabaa inaad abaal guddo sooma man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu waa ruuxii wanaag idiin sameeya u abaalguda haddaad weydo waxaad ugu abaalguddo waxaad tidhaahdaa jazaaka allaahu khayran dheh ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo sidaa ruuxii yidhaahda ammaanta waa ku xeel dheeraaday oo macno wax weeyaan meeshii ugu fiicnayd ee ugu wanaagsanayd buu ruuxa ku ammaanay waa ammaanta waxaa laga wadaa bimacnaa ducadaa laga wadaa sooma ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo haddaad tidhaahdo abaalgudkii aada weyday gacanta ahaa kan afka oo ducadaabaa kaa deeqaysa wey markaas laakiin ha noqonin ruux abaallaawo ah noqonin abaallaawo abaalka aan aqoonin oo haddii abaalba loogu qabo af iyo adintoona aan abaal gudaynin ha noqonin waay macnaha saas laguma yaqaan ruuxa muslimka ayib iskaba dhaaf inaad dhib geysatee ayada dhib meesha kuma jiraba laakiin dadka qaar xunxun baa ku jiro muxuu ahaayey haddaad wanaag u samayso ku xumayni dhibkiisa inuu ku abadaysto iskaba dhaaf inuu muxuu kuu duceeyo iskaba dhaaf inuu ku abaalgudo iskaba dhaaf dhibkiisa haddaad ka nabadgashaad dadaasha waa ruux la iiman ruuxu way ruuxaas macna طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم مركا حديثتي تل... نصوصتي تلماميسي dhaarta kafaaradeeda ma uusan inoo sheegin dhaarta kafaaradeeda markuu ruuxu shay ku dhaarto ama shay ka dhaarto inuu samaynayo ku dhaartay ama inuusan samaynaynin buu ku dhaartay shaygii markuu sameeyo ama markuu ka tago waxaa nidhi waxaa laasimaya kafaaradii baa laasimaysa kafaaradu markay laasimto maxay noqonaysaa kafaaradu waxa weeye sida qur-aanku tilmaamay waa qoor xoraynteed addoon baad xorayn dabcan hadda addoon ma jiro ama waxaad samayn toban miskiin baad qoodin miskiinkiiba hal mar wuxu deeqi kara baad siinaysaa ama raashiin bisil ha noqdo ama raashiin caydina ha noqdo hal mar maxaa ku fillaan kara ma misu sacba oo hal kiila iyo waxba mise waa mud oo waa rubusac waxaan u ilaha muxuu ahaayey ha rusacwa labadaba waa la yidhi adiga wuxun hal mar ku filan baad siinay waxaa kaloo kuu furan bedelkii aada cunto siin lahayd inaad arad bixisana waad heli kartaa aw kiswatuhum waay haddaad damacda inaad quudisood qaadato waan quudinaya toban miskiin baan quudinaya qada ka bixinaya ama quraac ka bixinaya ama raashiin siinaya raashinka aad siinayso waxaa laga waxaa lagu xidhay inuu yahay mima tutcimuuna ahliikum waxa aad dadkiin ehelkiina iyo reerihiina quudisaan waxaad reerkaaga quudiso muxuu ma beriis baad cunto adiga mise ugaali baad cunto waxaad cunto uun masaakiinta sii laakiin anigu cunto fiican baan cunaa ayagana wax uun muxuu ahay hoo oo ku go-aan meelaha uga raadinahaya ma soconayso mimaa tudximuuna ahliikum hada waxaad reerihiinna quudisaan saasaa qeyd looga dhigay toban miskiin quudi ama haddii kaleeta arad bixi haddaad keri weydo qoortii ma xorayn kartid waxaad masaakiin ku quudisana ma haysa marka faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam ruuxii intaa heli waaye saddex beri soonkood baa waajib ku ah dalika kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaaradeedu waa taasuu rabbi yidhi tabaaraka wa marka qaabkaasoo loo kafaara gudanaya ayib intaa marka wuxuu kaga soo hadlay ilaan kitaabkeennu hadda baabkan aan ku dhex jirno laba masalo iyuu wada xambaarsanaa alaymaan waalnuduur sooma inta hadda aan soo marnay marka waa dhaarihii iyo wixii ku saabsanaa haddana meesha wuxuu ka gudagelayaa alnuduur nadariyaalka nadariyaalka nadar maxaa la yidhahdaa nadar waxaa la yidhahdaa iltizaamu lmukallafi shay-an lam yakun calayhi laasiman ruuxa mukallafka ah inuu isa saaro isagu isku waajibiyo waxayna shareecadu ku waajibinin oo daaca ah saas macana alla wuxuu igu leeyahay oon sharad ku galay inaan bil soomo bishaa soonkeeda ma allah ku saaray may adaa isa saaray aa isku laazimay sharad waxaan ku galay inaan intaasoo salaadood tukado oo allah tabaaraka watacaala aan nadar ugu galay adaa isa saaray marka waxayna shareecadu ku saarta wa nadar waxaan ku galay inaan soo xajiyo kii waajibka haddaa hore u xajiyo nadar waxaan ku galay intaasoo xoolaha inaan bixiyo wahaakada nadarku marka waa taaca nadarka cidda loo galo waa alle sharadka waxa laga xidhana waa alle cibaadaadku ka mid sidaas daraaddeed cid aan alla ahayn in sharad laga xidho oo nadar loo galo waa shirki awliyada iyo wadaadada dhintay iyo amwaadda iyo awowyada haddaad nadar ka xidhatood sharad ka xidhatood nadar u gasho shirki waa halis waa kaana waxaad ka dhigan tahay oo kale adoo ilaahay cid aan ahayn u tukaday oo kaleeto laanna salaada allah leh nadarkana allah leh nadarkana allah leh waa cibaado waa marka sida gowraca iyo nadarka iyo kulli ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala ayib axkaam fara badan baa marka shareecadu u yeeshay tiibuu marka meeshan qayb ka mida ka gelaya xadiiska kusoo aroortay وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور أنه نبي نهى إنه الربي عن النذر نذرك إنه الربي آه. وقال وحونا النبي صلى الله عليه وسلم إنه نذر لا يأتي lama yimaado bikhayrin wax khayra lama yimaado wainamaa yustakhraju waxa uu wainamaa yustakhraju waxa uu lagu soo saaraa bihi nadarka sababtiisa min albakhiili bakhiilka unbaa wax lagaga soo saaraa bakhiil waxba bixin waaye oo gacan adag oo lex jeclo badan unbaa nadarka wax lagaga soo saaraa mooye laakiin isagu wax khayra ma keeno ayib muttafaqun caleyh buxari muslim waa soo saaray من حديث أبي هريرة كذلك ومتفقة أي النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن قدره له أو قدره له آه. نذرك ابن آدم كأمسه دويه شيء وصل ألا أقدرين شيء وصل ألا هريك كوغو قرين وكوغو قدرين نذركو كين ما يكون سو دوين ما ولكن النذر يوافق القدر لكن نذركو وحو وافقا وحوري كوغو سي قرنايو إلهي كوغو بطلقليبا أي وافقا فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج آه. مركاسا بخيلك وحو كسو صارا وحو سندونين بخيلك إنو بحيو نذرك نذر اللجاج كاللي هذا نذرك والله نوع وحال إلى هذا مد نذر تبرع هي نذر اللجاج nadru tabaruca waa nadarka aadan sharti ku xidhin sharti kumaad xidhin waxaad tidhi ilaah waxaad igu leedahay inaan bil kuu soomo ilaah waxaad igu leedahay inaan xoolahaa bixiyo ilaah waxaad igu leedahay inaan muxuu ahaayey salaadaa tukado wax aad ku xidhay ood rabto ma jiro nadru tabaruc baa la yidhahdaa kaasi dhib weyn ma leh nadru lijaajkana waxaa la yidhaahdaa in aad nadarka aad gelayseed alla la gelayso aad ku xidho wax maslaxa iyo manfacadaada oo tidhaahdo ilaahow haddaad islaantaydan uur kale wiil iga siiso waan kuu soomahayaa sooma maxaad isku xidha marka ilaahow soonka waan la imaan laakiin goormaad la imaan markaad wiil isiiso sooma allow waxaan ballan ku galayaa oo nadar ku galahayaa inaan hal milyan sadaqayso waase goorma haddaad ribix isiiso xoolo intaa leeg siiso maxaa isku xidhan marka waxaa isku xidhan inaad milyan sadaqaysato iyo in xoolaha lagu siiyo haddii lagu siin waayo ma sadaqaysanaysa haddaad wiil weydana soomi maysa soo ma marka taasi waa wax isdhaafsi waayo kaana adigoo ilaahay wax la dhaafsanayo la mucaamala haddaad siisana waa waa kuu soomahay waa cibaadaysan dee haddaad isiin weydana waxba kuu samayn maayo soo ma ka waxaa la yidhahdaa nadru lijaaj baa la yidhahda midka laga hadlayana kaas waa midka laga hadlayo kaas waa markaad nadarka gasho oo waxaad rabtay aad ku xidhay aada hesho dad badan maxay u qaadanayaan waxay u qaadanayaan waxanba waxay ku heleenba waa nadarki soo ma tala diidaya taas way marka nadarkani waxba kuuma keenin waxna kuma siinin sababna uma aha wax ilaahay qorayoo kuu qorshaysnaayood heli lahayd unbuu waafaqay wiilku uu kuu dhalan lahaa ribixan waad heli lahayd waxan waad uu kuu imaan lahaa laakiin adiga unbaa intaad isku xidhay mooye xagga alla iskagama xidhaynba sooma marka waxaa laga wadaa wax keeni maayo oo wax ilaahay agtiisa aan ka qornayn keeni maayo wax ilaahay ka qorno agtiisana bedeli maayo wax ilaahay kuu qornaayo laba gooroba aad heli lahayd unbaa nadarkaagu waafaqay oo qadar buu waafaqay laakiin waxba ma keenin mar hasuusan waxba keenaynin nadarka iska daaya marka nadarka iska daaya waxba ha gelina ha waxba ma keenayo waxbana ma bedelahayo saas daraaddeed ha gelina maxaa laysaga reebay wa nahyigaasi culimada qaarkood waxay leeyihiin waa karaaho qaarna waxay leeyihiin waa litaxriim oo gelidda hore waa xaaraam haddaad se gashay waa inaad fuliso yuufuuna binnadri fulintiisaad noqonaysa markaa daaco laakiin geliddiisa hore ama waa karaahiyo ama waa taxriim bay leeyihin saas daraadeed nebigu u rabay sal ly slm nadarka noocaasina waa kaas aad isku xidhayso waxaad rabto iyo daacada aad isku xidhayso nadrulijaajka midka la yidhahdo way macnaha ayib kaas oo midka laga hadlayo ee uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inma yustakhraju bihi min al-bakhil hal laga wadaa inma yustakhraju bihi min al-bakhil waxa laga wadaa haddii aadan nadarkan gasheen waxan aad rabtayna aadan hesheen daacada miyaa la imaan lahay ya baada la socday sooma daacada yaa kaa soo saaray marka yaa kaa keenay nadarkaa kaa keenay sooma marka bakhayl waxaad ahayd gacan adag oo soonka ku adag oo salaada ku adag oo sadaqada ku adag nadarkana kaa soo saaroo kaa keenay nadar marka bakhayl waxba samayn waaye unbuu daaco ka soo saaraa mooye wax kale ma keeno warku waa saas bakhayl ilaahay daacadiisii ka bakhaylay unbuu nadarku wax ka keenaa laakiin maqaadiirta ilahi waxba kama bedelo culimadu waxay isweydiinayaan maxaa nadarka loo nahiyey oo loo reebay qaar waxay leeyihiin nadarka waxaa loo reebay lisad dariica waana sida xadiis ka muuqata sad dariica waxaa laga wadaa si ayna dadku u ictiqaadinin oo u malaynin inuu nadarka laftiisu wax u keenay taana waa khalad ilaahay baa kownka maamula wax bixiyo waxna diida haddiiba ii keenayso nadarka gelidiisu inaad u qaadatood ictiqaadiso inuu nadar wax kuu keenay waa fasaad sooma marka taas ka hortegiddeeda baa loo nahiyey qaar baa odhanaya qaarna waxay odhanayaan sababta loo nahiyey taas way noqon kartaa waxayse leeyihiin waxaa kaloo suroobi karta in loo reebay ruuxa nadarka noocaasa gelayaay meeshii la rabay ilaahay daacadiisa inuu toos ula yimaado ilaahay buu wax ka bedelanayaa suuro muqaabalo oo kalu yeelanayaayo sidii ruux ilaahay wax ka bedelanaya kale haddaad intaa isiisay intaasaan samayn intaa haddaanan helinna dee ma samaynayo siduu ruux ilaahay wax ka bedelanayo suuradiisu yeelanaya suuradaana ruuxa muuminka lagama rabo waxaa la rabaa inuu rabbigii u daacaysto isagoo waxba ku xidhin sooma leanna alla wuu ku abuuray risquu ku siiyey diintuu ku siiyey iimaankuu ku siiyey ma waxbuu kaaga bedeshay waxba kaagama bedelay maxaad marka waxay u xidhaysaa waxa haddaad isiisa waan kuu samay marka yacni suuradaa kala kala bedelashada iyo u muuqato yani mucaawadada u muuqata sababteedaa loo reebayna culimada qaar baa odhanaya sabab saddexaadna culimada qaar baa sheegay oo shubhatulmucaawada ka muuqatay leeyihin macna وعن عقبة بن عامر adiga mid la yiraahdaba nadarka khaasatan lijaajka ah laguma lama galo lama galo sina looma galo haddaad gasho soomaa nadarka oofi waad gashay wixiina waad heshay sooma aad ku xidhay oofi laba goor khalad ha gelid gelidiisii hore waad ku degdegto waad gashay inaad gashana maaya inaad iska daysaya waad gashay wixiina waad heshay mar labaad warwareegga iska daay sheekh debishii ma soomi karee sheekh salaadii waa igu adkaatee dee maxaan sameeyaa waxaagii haddaad heshay waxaad ku xidhay keen sooma markii horaad iska day lahay ayib eesaan ninkii weydiisigeeda kugu dhiba wadisteedaa lagu dhibaa wa sooma adigana wadista lagugu dhibi marka nadarka haddaad daaha gelin waad gashay soomaa wixiina waad heshay fuli taasaa laga rabaa وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري كفارة النذر نذر ككفارة ديسو كفارة يمين نار كفارة يدوى رواه وري مسلم مسلم وري وزاد وحو زيادية الترمذي الترمذي وحو كزيادية فيه حديث كالحديثة إذا قرتي لم يسميه أوسن نذر كمقعاب أوسن عين وصححه هو صحيحي لفظي سوحوي ترمذي لفظي وكوري كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين آه. نذر ككفارة ديس هذا نذر كلا مقعاب kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta idaa lam yusami lam yusami waxaa laga wadaa nadarkaa laba qaybood u qaybsama nadar musamaa ah ama mucayan ah iyo nadar mutlaq ah nadarka mucayanka ama musamaaga waxa weeye shaygaad samaynaysee daacada ah waad sheegto waad magacowday waxaad tidhi waan soomayaa waxaad tidhi waan salaadayaa waxaad tidhi waan cumraysanayaa waxaad tidhi waan xajinayaa waa nadar musama awa waxaad tidhi xoolahaasaan bixinayaa nadarna waa mutlaqo maba aadan magacaabin waxaad samayn lahayd waxaad tidhi alle nadar buu igu leeyahay hadduu waxaa isiiyo nadar waxaa igu ah inaan muxuu ahay aan daaco sameeyo waa nadar mutlaqa soomaa maba aadan magacaabin waxaad samayn lahayd sooma kaasoo kaleeto ayuu tirmidi marka riwaayadiisu ka dhigtay oo idaa lam yusami haddaadan nadarka aadan magacaabin oo aadan xadidin waxa aad samaynayseed yani nadarka aad ku xidhayso marka kafaaradiisu kafaarada dhaartay noqonaysa saasay riwaayada tirmidi marka ku xidhay sanadkeedana waxaa ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu yaziid ibn abi ziyaadin athaqafi oo majhuul ah sida abu xaatim ibni xajar ay leeyihiin ayib maaja baa soo saaray ariiq kale ku wariyey isagana sanadkiisa nin daciifa ku jira sidaas daraadeed baa xadiidku daciif yahay ha ah, sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa buu ku daciifiyey kee weye midka daciifka waa qeybtan darme ee tirmidi wariyey ee lam yusamidu ay la socoto wey idaa lam yusami waa daciif laakiin idaa lam yusami markayna la soconin xadiidku saxiix muslim baa wariyey lafdiga hore oo kafaaratu nadri kafaaratu yamiin lafdigaa muslim baa wariyey waana saxiix idaa lam yusami qeydkaasi baa daciif qeydkaas waa daciif meeshaasay marka culimmadu xadiidka fiqigiisa ka hadlayaana waxay leeyihiin nadar markuu ruuxu galo ama musame ha noqdo oo shaygu ku nadray ha xadido ama nadar mutlaq oo shaygii uusan magacaabinoo xadidin ha ahaado nadar hadduuba galo khiyaar buu leeyahay inuu fuliyo shayguu ku nadray iyo intuu ka tago inuu kafaaradii dhaarta la yimaado labadaasuu khiyaar u leeyahay sidaana waxaa ku tegey culimada xadiid iyo fuqahada xadiidka qaar ka mida sida imaam nawowi uu leeyahay waana madhabkii caaisha iyo cadad saxaabada ka mida nadarkii markaad gashay khiyaar waxaad u leedahay inaad bishii soonto iyo inaad intaad ka wareegto aad kafaaradii dhaarta la timaado sidaana nadarkaagii uu isku bedelood ku gudato ood macnaha ku fuliso labadaaba waad heli kartaa bay leeyihiin culimadaas macnaha alimaamu shaafici fii axadi qowlayhi iyo marwasi iyagu waxay ku tageen nadarka sida noqonaya kafaaradiisu kafaarada dhaarta ay noqonayso waa nadarka mutlaqa ah ee aan la xadidin wixii aad ku nadartay sidaasayna ku xambaareen ay culimmadu ku xambaareen in badan oo ka mid a ah xadiidka muslim maalik iyo culimmada badankood sidaasay xadiidka ku xambaarayaan saas way macnaa shaaficiyo muxuu ahay eh, shaaficiyaduna waxay leeyihiin kafaaratu nadri kafaaratu yamiinkaas waa dhaarta waxaa leeyahay nadarka loo yaqaano nadru lijaaj oon hadda ka soo hadlayno nadru lijaaj ilaah waxa haddaan siiso waxa haddaan samay waxa haddaan helo waxa waa ka tegaya kaas bay leeyihiin inaad samayso iyo inaad dhaar kafaaradeeda la timaado labadoodu waad heli kartaa saasay leeyihin ayib ولأبي داود أبي داود وحاوصنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا حال يمل كريا ونبي الله كريا صلى الله عليه وسلم من نذر روحي النذرة نذر النذر ولم يسميه أوصا حددين وعيم نذر أوصا حددين شيء صمين يا أما كتجهي أوصا يعني عضين نذر نوع روحي النذرة فكفارته كفارديس كفارة يمين بار كفارة دون ومن نذر روحي النذرة نذر النذر في معصية معصية إلهي نحن الروح يكون نذرة oo wuxuu nadar ku galay inuu khamro cabahay wuxuu nadar ku galay inuu qaab cunahay wuxuu nadar ku galay inuu sigaar cabayo wuxuu nadar ku galay inuu ruux dilahay wahaakada nadar macsiya ruuxii gala fa kafaaratuhu kafaaradiisu kafaaratu yamiinin dhaarta kafaaradeedii macsiyada ilaan samayn maysid aad aad nadar ku gashay sooma macsiyada samaysa laguma ogola laakiin maadaama aad nadar gashay kafaaradii dhaarta u wareegoo samee waman nadara ruuxii nadra nadra nadar oo laa yutiiquhu uusan kari karin maba awoodidba nadar waxaad gashay aadan kari karinba maba awoodi karto waxaad tidhi waxaan soomayaa kun beri baan soomayaa baad tir nadar ku gashay ma kari karti waxaad tidhi nadar waxaan ku galay inaan shan boqoloo kun sadaqaysto shilinba kaba naxdidba maba haysatidba marka waxaadan kari karin haddaad ku nadarto fa kafaaratuhu kaa kafaaradiisuna kafaaratu yamiinin dhaar kafaaradeedii waay وإسناده حديث كسندكيس صحيح وصحيح بالحافظ إلا لكنسه أن الحفاظ علماء حديث كحفظ سني rajaxuu waxay xoojiyeen waqfahu inuu mawquuf yahay sanadku waa saxiix laakiin xadiidka cilladiisu waxa weeye xufaadda xadiidku waxay xoojinayaan inuu yahay ibnu cabaas mid ku eg oo hadalkii nebiga meehe waa hadal ibnu cabbaas bay ka dhigeen waana dacfi wa mar hadduu mawquuf yahay waa daciif ayb yacani eh, xadiidka sanadkiisaa saxiixa kama laasimayso inuu saxiix yahay لأن السند صحيح على يابا إنه أما مرسل يهي أما إنه موقوف يهي الذي سبيل حكا يكتب هذا معنا طيب علماء الرجح هذه وحا كم ذا إنه موقوف يهي على ابن عباس أبو داود با كم ذا أبو حاتم يا أبو زرعة كم ذا الشيخ الباني با كم ذا الإمام النووي شرح صحيح مسلم كا يروضض الوضب وحو كليه ضعيف باتفاق المحدثين المحدثين تو حسكوها فقسين وضعيف laakiin ibn xajar baa ka daba tegay oo wuxuu leeyahay waxa saxiixiyey taxaawi iyo abu cali ibnu sakan ee fa ayna alitifaaq buu leeyahay wax isku waafaqay ma jiro inuu daciif yahay laakiin culimmada qaar baa qabta buu leeyahay macna adiga xadiidku waa daciif ciladiisuna waa waqafkaas waa yani waqfintaa wey macnaha ayib laakiin qaar ka mid ah qaar ka mid ah waxaa qabaa yani wuxuu leeyahay shawaahid kaluu leeyahay shawaahid kalu leeyahy intaabana culimada qaar baa qaba ruuxii nader gala nadarkana aan xadidin oon cayimin kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta waan soo marnay culimada qabta ruuxii macsiyo nader macsiyo a gala kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta xadiis saxiixa iyadana ku sugan oo inoo soo socda ruuxii nadra nadar uusan kari karayninna kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta asagana waxay leedahay shaahid bulay tayib walil bukhari bukhari waxa uu sugnaaday min hadith aisha radhiyallahu anhuma bukhari waxa uu sugnaaday aisha hadithkeeda xalu yahay inuu yiri waman nadara ruuxii nadra an yacsiya allaha alla inuu caasiyo falaa yacsihi yuusan caasinin nadar gashay hadduu yahay cisyaan allaha aasina waxaad nadar ku gashay inaad sheekh hebel xoolo u qalayso ama qubuurta xoolo ku qalayso waa nadru macsiya ha fulini nadru macsiya wa waxaad ku nadar ku gashay inaad qaraabadaba goynaysaba qaraabadaada inaad xidhiidhinaynin waa nadru macsiya allaha caasinin ha fulini nadarka noocaas oo kale xadiidka ziyaadadii ziyaadu wataa ka horayso man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi ruuxii nadar ku galay inuu alla ateecayo allaha ateeco nadarkiisa ha kuliyo ruuxiisa nadar ku galay inuu alla caasiyo alla yuusan caasin marnaba nadar macsiya lama fuliyo culimmadu inaan la fulinayn way isku waafaqsayin oo haddaad isku laasimiso ood nadar ku gasho ood dhaar ku gasho inaad ilaahay macsiye ka gasho dembi gasho inaad fulisaay waa dembi inaad jebiso baa laasim ah oo nadarka ama dhaarta aada jabiso laakiin ma kafaara lagugu yeelanaya mise laguguma yeelan maayo taasaa khilaafu ka jira inaadan laakiin alla caasinayno nadar macsiya aadan fulinaynin intaa waa la isla ogolya maxaa kugu laazimaya kadib qaar waxay leeyihiin kafaaratu yamiin qaarna waxay leeyihin waxba kuguma laazimaya kaciska soco ayib walimuslim muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi cimraana cimraan xadiidkiisa xaaluu ka ahaaday xaggiisa من حديث عمران حقيس وحاو سغناده انه النبي يقول لا وفاء او فين مله لا وفاء او فيني للنذر النذر وما سغنانه في معصيه المعصيه دحيده لو نذري نذر معصيه لو نذري يا امر ديدو يا خلاف شرعي قال خلاف نذر لو نذري فلين ملها النبي صلى الله عليه وسلم فلين ملها بمعنى ولا جبين يا حديث قصه لي قصه عجيبه ايوه لي قصدي سنه وحي امران با وحي nimanka la yidhaahdo saqiif xadiiska qisadiisa intaynaan gaarin hallaynoo aadaamo xadiidkan marka qisu leeya xadiidka cimraan wuxuu yidhi nimanka saqiif la yidhahdo qabiilka saqiif la yidhaahdo iyo waxaa bahwadaag ahaa niman la yidhahdo reer bani cuqayl dad is isku bah ahoo isku dan aho waxay ahaayeen isku barnaamij ah haqiif baa marka qabiilka haqiif baa nebiga colla ahaa haqiif marka waxay qafaalatay laba nin oo saxaabadii rasuul ka mida ah, sal lla alay wasalam bay qabsadeen markaasay la tageen labadii nin markay qafaasheen oo la tageen ayaa saxaabadii nebiguna waxay soo qafaasheen nin reer bani cuqayl ah saqiif iyo cuqayl waa laba qabiil oo heshiis ka dhexeeya bahwadaagna ah haqiif baa laba nin la tagtoo saxaabadii ah saxaabadiina waxay soo qabsadeen nin reer bani cuqayl ah yay bedelkiisi iyaguna soo qabsadeen oo nolol soo qafaasheen ninkaa markay soo qabsadeen waxay la soo qabsadeen hal la yidhaahdo alcadbaa gadaalna hashii nebiga ka noqon doonto ayay ninkaa la soo qabaasheen isagoo hasha watay soo qabteen nebiga sal alla alay wasalam baa marka u yimid ninkii la soo qabtay reer bani cuqayl oo xidhxidhan oo jeebaysan oo saxaabadu jeebeeyeen ayuu nebigu u yimid sal lla alay waslam markaasaa ninkii wuxuu yidhi yaa muxamed war muxamedow rasuulku waa u yimi sal lla slam markaasuu wuxuu ku yidhi maa sha'nuka war maxaa maxaa arrinkaagu muxuu ahaa maxaa rabtaa buu ku yidhi markaasu wuxuu ku yidhi bima akhadtanii wa bima akhadta saabiqata alxaaj buuri maxaad igu soo qabsatay buuri maxaadse hashaydii xujayda iyo geeloodaba ugu dheerayn jirtay maxaad ku soo qabsatay buuri anigii hashaydii maxaad ku soo qabsatay sababtaad ii soo qabsatay maxay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam akhadtuka bijariirati xulafaa'ika thaqiif waxaan ku soo qabsaday qoladaad bahwadaagta ahiideen ee reer thaqiif dembigay galeen iyo khaladkoodii sababtiisaan ku soo qabsaday sunnadu nebigu saasay ahaan jirtayo qawaa'isha iyo dowladaha isku xulafada xugun bay wada qaadan jireen colaada iyo silmiga hal xugun bay wada qaadanayeen marka qoladaad isbahwadaagta ahayeen baa rag laga qafaashay annaguna adigan ku soo qabsannay taasaan kuu haysanaa waay ayib markuu nebigu intaa ku yihi sal alay wasalam wuu isaga tegey markuu dhaqaaqay buu haddana u yeedhay yaa muxamed yaa muxamed waa muxamedow maxamedow buu ku yidhi waa iska gaale dumata rasuulkuna sal alay wasalam wuxuu ahaan jiray mid naxariis badan oo turid badan buu ahaa yani wuu naxariis badnaa jiray nebigu sal lay slm markuu dhawaaqiisii maqlay buu usoo noqday markaasuu yidhi maa shanu war maxaa kugu dhacay xaalkaagu muxuu yahy markaasuu yidhi innii muslimun muslim baan ahay buui muslim baan ahay waa gaal la hayo wa gaalli waa ah, lagu soo qabtay waan islaamay buu yidhi macnaha markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam low qultaha wa anta tamliku amraka aflaxta kula alfalax buui haddaad kelimadaa dhihi lahayd ood islaami lahayd markay arrintaadu gacantaada ku jirtay liibaan dhammaystiran baad liibaani lahayd markay taladaadu gacantaada ku jirta goormay ahayd intaan lasoo soo qabanin waa liibaani lahayd liibaan dhammaystiran maxaa laga wadaa marka bimacnaa dhiiggaaguna ma bannaanaadeen xoolahaaguna ma bannaanaadeen lagumana soo qabsadeen lagumana xidheen amaa markii lagu soo qabtay kadib baad islaantay soo maaha dhiiggaagaa badbaadayoo lagu dili maayo laakiin waxaa khiyaar loo leeyahay in lagu adoonsado iyo in madax furasho lagu dhaafsado yani markii la qabsaday kadib buu islaamay ile moogta intaan la qabanin ka hor hadduu islaami lahaa sax tan hadda laga hadlayana ma aha islaamnimada hadda aad ku dhawaaqday lagaama aqbalinoo gaal baad weli tahay maaha isagoo gacanta ku jira hadduu islaamo waa muslim laakiin xoolihii laga qaadayna usoo celin mayso oo gaalnibaa looga qaaday xoolaha soo ma xoolihii usoo celin mayso dhiiggiisa unbaa xaaraam noqonay laakiin xoolihii laga qaatayna waa laga qaatay isaga hadduu qafaalan yahayna ama addoon baa laga dhigan ama waa la sii dayn ama madax furashaa lagu furanaya saas man saasaa laga wada marka nebigu wuxuu ku yuri sal ly slam hadda ka hor bay kuu ekayd inaasaa dhacdo kadibna waa isaga tegay nebigu sal ly slm markaasuu haddana u dhawaaqay markuu nebigu dhaqaaqay wuxuu yidhi ya muxamed ya muxamed muxamedow muxamedow waa ku soo noqday nebigu sal ly slm waa maxaa seeykaxkay maxaa rabtaa wuxuu yidhi innii jaacilun jaa'icun acimnii وضمآن فأسقني بوري محمد وان قاجيسن هاي عنتها الله يسيو او وان اومن هاي هلا يورابيو وركاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك والله كان وحل يوات فيه نواك والعبد عنتدي نواتنا عنه ننكي waxaa lagu furtay labadii nin ee saxaabada ahayd la qabsaday faqiif baa timid labadii nin baa la soo daayay labadii nin iyo nin kalaa la isdhaafsaday marka sidii baa lagu sii daayay haddana haweenay abudar uu qabi jiray oo ansaariyad ahayd ayaa la qafaashay hashii cadba ahaydee ninkaa laga qaadayna ayadana dib bay u qaateen waa la qabsaday iyadana hashiina way la tageen haweenay meelaha ka agdhaweynna way afduubeen oo iyadana way la dhaqaajiyeen hal iyo haweenay baa isla maqan marka intaasi markay dhacday haweentii markay deegaankoodii geeyeen way xidhxidheen intay meel ku xidheen bay xadiseen haweentii saxaabiyadda ahayd waxay ahayeen marka galabtii marka la gaadhiyo fiidkii iyo waxay samayn jireen iyo habeenkii xoolahooda iyo geela meelaha guryaha agtooda ee duleedka ah bay daajin jireen oo ku siidayn jireen markaasay iska seexan jireen habeen habeenada ka mid ah marka hurdadii baa iyagii la tagtay hurdo xoog labay galeen haweenaydii markay ogaatay inay hurdaan bay intay iska furfurtay xarkihii bay soo fakatay soo dhaqaajisay markay soo fakatay oo xarkihii iska furfurtay keligeed ma carari kartee baa waxay isku qancisay geelan hal ka mida intaad fuusho eryo geelii bay dhex timid markay geelii dhex timid ba waxay kolba isku daydaa inay hal geelii geeli kamida u dhawaato ay fuusho neef kastay u dhawaataba wuu ku ciyaa neefku waa ku ololaa way ku cidaa way isaga carartaa way ka dhaqaaqdaa say u socotay u socotay u socotay baa waxay u timid hashii cadba ahayd oo geela ku jirta bay soo istul istaag hashii bay marka fuushay hashii markay fuushay oo ag timid hashu ma isma dhaqaajinin mana ciyin mana sawdaynin si caadi u istaagtay iyaduna korkii ka fush kadibna hashii bay ku dhaqaajisay hal ord badanna way odan la gaari karin hashii markay soo dhaqaajisay ogaadeen haweentiina inay fakatay hashiina la carartay way ka soo daw ordeen dee hal la gaari kara ma ahayne way soo gaari waayeen iyadoo hashii wadatay magaaladii madiina soo gashay markii la arkay iyadoo hashii wadata hashana nebigaa lahaa oo ninka gaalkaa marka laga qaaday nebigaa la wareegay oo hashii aan la gaari jirin waay markii la arkay baa waxaa la yidhi cadba naaqatu rasuulillahi sal alay wasalam alelaahi waa hashii cadba ahayd waa hashii rasuulka sal alay wasalam waa la farxay markay farxeen kadib baa waxay tidhi gabadhii hasha wadatay warkaadiya hashan horta anaa soo furtay bay tii waxaana nadar ku galay bay tidhi hadduu ilaahay ugu badbaadiyo hashan inaan ilaahay dartii u qalo iyada dhanba u kaadiya hal nebi weeyaan iyo warkaa joojiyey casharanaa soo furtay nadarna ilaahay waxaan kula galay haddaan ku nabad tago inaan iyadaba qalaboon ilaahay dartii u qalo saasay magaaladii madiine markay timid oo sidaas ay tiri ayaa nebiga loo sheegay sal alay wasalam arrinkii waxaa la rasuuli tana dhacday haweentii maqnayd oo cabbaa wadataa timid kadibna waxay tii nadar baan ku galay inaan cadbaa gowraco ilaahayna waa igu soo badbaadiyey nadarkaygii baa fulinaya markaasaa nebigu wuxuu yiri sallallahu lay wasallam subxaana allah bi'sa maa jazatha allaa nazahani waxay ugu abaalgudday waa xun yahay waxay hasha ugu abaalgudday waa shay xun hal ilaahay ku soo badbaadiyey inay ugu abaalguddo waan gowracahayaa wax fiican ba fiican ma ila waxa raba bini aadan iskaba wadhaan xayawaankiiba balay xataa abaalkiisa hal ilaaliyo fiirsada ah. waxay ugu abaal guday wax xumbu nabi sallallahu alayhi slam ma inta ilaahay kusoo soo badbaadiyay hadana gowracaysa la wafa'a li nadrin fi ma'siyatin wala fi ma la yamliku al buu bi nabi sallallahu alayhi wasallam nadar ma'siya fulin ma leh wuxuusan adoogku kari kali nadarkiisuna fulin ma leh gabadhii meeshiibaa hashii lagaga wareejiyo nebigaa iska lahaa ee dib loogu celiyay sal alay wasalam marka macsiyadu laba meeloodba way ka socotaa waa midda koowaadee neef ilaahay sababtiisa kugu soo badbaadiyey inaad abaalgud uga dhigto inaad gowracdaaye waa abaaldarro waa midda labaadee xashan gaaladu kaxaysatay iyagu mayna lahayn ayaa lahaa nebigaa lahaa hadday gaaladii ka soo noqotayna yaa iskale nebigaa iskale waxayna ka mid tahay nusuusta loo deliishado hadday xoolo muslimiintu leeyihiin oo ruux muslima leeyahay gaaladu qabsadaan oo dib looga soo qabsado haniimada ma galo xoolahaasi lama qaybsado laakiin muslimkii horay u lahaa baa lagu wareejinaya marka xoolo ayn lahayn bay gabadhu gabadhu qalaysaa nadar ku gashay de xoolahaadan lahayn inaad qashana soo macsiyo maaha saasuu marka xadiidku qisadaasuu leeyahay fii saxiix muslim buu ku sugan yahay iyo sunan abi daawuud laa wafaa'a linadrin fii macsiya marka nadrulmacsiya lama fuliyo wakadalika waxaadan keri karin nadarkiisuna ma guntamayo kafaaradiisu maxay noqon doontaa waa ka hadli doonaa insha allahu tacala hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم